iyo sharafcii heeda hooyaday ulmadu ka digriye cawiya subaw kulan wacan dhegeystayaal idilkiin baahmeno joogtaan si walbood inuu maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka knn u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaal wanaagsan dhegeystayaal waa axad taarikhdu waxay ku haaseysan tahay sagaaliyo tobanka bisha februari sanada qodobadaad barnaamijka kulanka keen ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah senator afcadey oo kamid ah senatarada aqalka sare ayaa waxa uu ka hadlay sida uu suura gashay ciidamada iyo shacabkuba inay si dhaqso ah shabaab kaga saaraan gobolka shabeellaha dhexe waad degeysan doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku aadan maxaa ku dhacay magaaladii ugu nabadda badneyd soomaaliya waa laascaanoode oo haatan laba toddobaad ka badan ay ka soconayaan dagaalo qaraar waad degeysan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan midooda yurub oo mar kale ballan qaaday in lagu taageeri doono dhaqaalo iyo zaanad milatari ukrain oo dagaal kula jirta rushia markab ka qayb qaatay dagaalkii labaad ee dunidana waxaa haraadihiisa laga helay qeybo mid ah dalalka caalamka waad degeysan doontaan qodobadaas kuwa nagu soo kordhaa xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda anigoo cabdicaiis baarada barnamijka la socodsiin doona qorshaha farsameyn doona markal kusoo dhawaada kulanka ka yare jannada iyo sida xowlal hayjaad naftiisa gelisa jannada iyo sida xowlal hayjaad naftiisa gelisa xasuur مع شقائي حلوك دارسي حسوس مع شقائي حلوك دارسي يا نوح انت غير hantaday sidii guulay iyaana qashoonaday sidii ugu hantaday sidii fuulay iyaana qashoonaday sidii ugu xalayeeyo macaway xisaabtiikooda xeerkiisa mudan baa sharaf lagu xurmeeya marxabow marxabow loo shaqa mudan baa sharaf lagu xurmeeya dadka xumo tashilka ina kala dila xeensagooda ma xilqaadkiyo xeerkiisa mudan baa sharaf lagu xurmeeyaa مداحت ليس حد يقول hadaysidii fuulay miyaan xashooday sidii ugu hadaysidii fuulay miyaan xashooday sidii ugu xalayiyo lacagway xisaabtii xeerkiisa mudanba heestan waxaa ku luuqeynaya xasan aadan samatar iyo shankaroon axmed yuusuf eryada waxaa laga hayaa allah u naxariistee abwaan maxamed cali kaariye laxanka waxaa saaray allah u naxariistay axmed nuur jangow waa heesihii soo baxay sannaddii kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka keyenan bishii bugtahay ku bikacso war maxaa u dembeeyey ma walaal yes bal maxay mucjisaaduni ay maldahdaa ma jeclayd heliddooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclay nacam oo walaal ma yamaadana qol maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been melmasho melmasho tirisoo masaakiinta lu goysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okey okey okey okey haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaan isiya sharaf ciheeda hohoyaday timahadabidkaha ku noolo qeybaha hore ee barnaamijka kulanka ka ayaan gudagarana dhegeystayaal aynu ku bilaabnaye iyadoo markaasi guud marka la eego gobolada dalka weli ay ka socdaan dagaalo markaa u dhexeeya ciidamada dowladda iyo garabka heliya dadka deegaanka iyo al-shabaab waxaa markaa senator axmed maxamed cali afcade oo kamid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya uu ka hadlay sida ay sida fudud ugu suura gashay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka in si dhaqso ah deegaano iyo degmooyin al-shabaab muddo shan iyo toban sana ka badan ay ku suganaan inay ka saaraan wuxuu ka sheekeeyey sidii uu ahaa halgankii ama gulufkii milatari ee ka bilowday gobolka shabeelaha dhexe looga saaray al-shabaab deegaano badan iyo degmooyin waxa uu arrintaas sheegay inay kaali weyn ku lahaayeen shacabka deegaanada si degan iyo sidoo kale waxa uu aad u ammaanay doorkii ay ku lahaayeen macawisleyda oo iyaguna ahaa ciidama deegaanka oo qeyb ka qaatay kana barbar dagaalamayay ciidamada dowladda waa kan senatar afxade oo arrimo badan ka hadlay markii madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku baaqay in lala dagaalo nimankan khawaariijta ah waa la iskala qaybiyey dagaalku markaas wuxuu aad uga socday gobolka hiiraan dadkaas walaalaheen oo dagaalku xooga uga socday marka madaxweynuhu waa noo yeeray waxaan iskugu tagnay villa soomaaliya oo yidhi dagaalkaasaa rabaa in laga qayb qaato isla markiiba abaabul la galay kowdii bisha oktoobar aan waxaan iskugu tagnay degmada cabale dagaalkuna wax yar kabacdi wuxuu ka bilowday saldhigga ugu weynay al-shabaab ay ku lahaayeen masaaji caliguduud halkaasaa nimanka lagu jebiyey iyadoo ay ka qayb qaadanayaan diyaaradaha dagaalka oo wadamada saaxiibkeena ah kabacdina dee dagaalku waa socday waxaa kaloo aada loogula dagaalay oo lagu baabi'iyey ceel hariiri oo ka tirsan gobolka hiiraan waxaa kaloo lagu baaba-sho aad loogu baabi'iyey oo dad boqolaal looga dilay ceeldheere buraale meesha la yihaahdo kabacdina dee ciidamadii joogay cali guduud waxay u wareegeen dhinaca guulane iyo dhinaca xeebta ay isu qaybiyeen marka aniga waxaan ku jiray kuwa aaday guulana xaggiisa waa wareegnay waxaan ka galnay aadayabaal aadayaabaalaan ka gudubnay ilaa alkowsar saaxiibada kale anagana la jeclanaa xeebtay ka wareegeen ilaa roonugood mise gawaay ceeldheer ilaa iyo ceelbacad galcad saasaan u joogno marka marka ani haddadaan shan bilaan ku maqnay meesha waxaan ka imid oo ugu dambaysa haddoon ka soo meesha la yidhaahdo deegaanka cali axmed oo gobolka shabeellada dhexe ugu xiga waqooyi oo ku dhammaado halkaas oo ciidamada ay difaac uga jiraan oo meeshaas waxay kala qaybiseen saddex gobol gobolka hiiraan shabeellada dhexe iyo galguduuday kala qaybisaa deegaankaas marka halkaasay joogaan ciidamada dowladda iyo dadka oo xaquudirirka ah ama dadkan la yidhaahdo shacabka oo qoryahooda qaatay marka meeshaasaan hadda aan ka imid aniga oo dagaalkuna dee wakhti dheer haddii loo fiirsho nimanka maadaama ay shan iyo toban sano joogeen xilliga lagu bixiyey iyo awoodoodii waxaa fiicnaaday xilliga lagu bixiyey shan iyo toban sano nin shaqaysanayay in lagu bixiyo muddo laba bila ama saddex bila istiraatiiji dagaalku sheegi marka nimanku saasay ku jabeen culays xoog leh iyo kacdoon lagula kacay iyo dadkioo dagaalku daacad ka yah sidaasaa lagu galay markaa saasaana nimanka looga adkaada aniga waxaan dhihi karaa fikirka ugu fiicnaa la keena waa dadkan shacabka ah ee ku dhashay meesha horta waa dadka dhibaatada loo geysta al-shabaabaa xoolaha ka qaadan jiray hantidooday qaadan jireen waxna uguma qaban jiray canshuuraa lagu qoray waa laga qaadi jiray qoryahoodaa dhulka ugu jiray lama soo bixi karin say rabaan uma hadli karin marka dadkiioo cabursan ayay dowladdu waxay ku dhawaaqday in shacabka uu qoryaha qaato boqolkiiba boqol dadka dhulka yaqaana dagaalkana yaqaana awoodna u leh inay lugeeyaan muddo dheer ayagoo baahan sida ciidamada tababarka ay u qabaan oo kale ay uga tababar badan yihiin waa niman daacad ay ka tahay inay cadowgaas iska bixiyaan sababtoo ah dhib badanoo u geysta marka faa'iidadii ugu weyneeday keentay meel kasta oon tagno degmo kasta tuulo kasta oon tagno waxaan ka helaynaa dad qoryan ugu yaraan boqolaal laba boqol bal maselanoo kale hadda guullana markaan tagnoo kale waxaan helna ciidan ilaa laba boqol iyo saddex boqol ku dhow ceeldheere buraal markaan tagno waxaan helna ciidan kasii badan aadaybaal markaan tagno ciidan kalaan helna alkowthar markaan tagno ciidan kalaan helna daarunicmo sidoo kale meesha la yidhaahdo nuur dugle asiga waaba ka gooni meesha la yidhaahdo warciisa ku aadan meesha la yidhaahdo raagaceelle dhulkaas ilaa webiga ayagana dadka uga xooga badnaayo cadowga iska saara waayba kaligood shacabka ahay marka dadkaasi fikirka ugu fiican ee dowladdu ay keentay oo ah in shacabka uu nimankaa iska kiciyo waaye shacabkaasi waxaa la siiyaa risaas iyo dhaawacooda in lasoo qaado aadayna ugu faraxsan yihiin arintaas sababtoo a ah marka hore dagaalka waa geli kareen de dhaawacanna qofka soo qaadaya ma lahayn risaasna ma lahayn hadda dowladdu waxay u bandhigtay inay risaasna qaataan raashino ay helaan wixii la heli karo dhaawacoodana diyaaradaa soo qaadaysa macnaha guusha ugu weynee ayagu ay heleen taasuu ahay aniga shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay oo dagaal badan maadaama aan sargaal hore ahay faa'iidada ugu fiican oo la faa'iiday in al la kiciyo waa helitaanka la hela shacabkaas oo qoryahada isku mid waaye macawiisleyda iyo ciidamadu isku mid waaye wax diferensiyo u dhexeeya male meelay degan yihiin raashinkooda lagu geeyaa risaastooda la siiyaa ayaga iyo ciidamada waxaa ka dhexey xiriir aad u fiican waa laysla joogaa marka how la qaybsanaya waa la wadaaga hogaaminta waxaa iskale ciidamada qaabka loo howlgelayo iyo sida dagaalku u dhacayo iyo meesha la tegayo ciidamada iskale ayaguna dee risaastooda iyo qalabkooda qaadanayan waa baxayaan mida kale waay ku fiican yihiin sahamada fogfogay ku fiican yihin ka yaqaaniin bal masala cali axmed oo kale markaan joogno yacni meelo aada u fogfog oo cadowga laga malaysanayo ay tegayaan waana soo arkaayaan meeshuu joogo waana shaqaynayaan meel kastana saas waa cadowga marka faa'iidada weynoo dowladda hoshe waxay tahay nimankaasi yacni waa askar saxaan dhihi kara aniga waana guusha ugu weyne dowladdu ay dagaalka uga guuleysteen shaab laga guuleysta midda keenta waa loo dejiyey aniga waxaan joogay taliya xoogoo la hadlaaya goobo badan wuxuu yidhi nin kasta oo idin ka mida ah, akhtayaaruu leh afarta ciidan asluubta booliiska milatariga nabad sugidda kowra buu geli karaa ama qorigiisa inta qaato oo ciidan gurigiisa dhigto oo haweenkii iyo ilmihiisa la joogi karaa marka ballanqaadkooda sidaas waa senator axmed maxamed cali afcadey oo kamid ahaa senatarada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kana mid ahaa senataradii qura ee markaa kamid noqday raacayna ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo dadka deegaanka qeybna ka ahaa dagaaladii ka socday qeybo kamid a ah gobolka shabeellaha dhexe ayuu ahaa oo ka sheekeynaya sida ay sida fuud ugu suura gashay ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaankuba inay si dhaqsa ah al-shabaab kaga saaraan deegaano iyo degmooyin ay muddo toban sano ka badan ku sugnaayeen markana magaalada laascaanood oo kamid ahayd mar magaalooyinka ugu nabada badan soomaaliya kuna aan ahayd marka la eego martisoorka dadka ka barakacay dhibaatooyinkii kale ka jiray gobolada iyo deegaanada kale ee dalka markan waxay muddooyinkii lasoo dhaafay marti martigelinaysaa dagaalo xoogan oo sababay dhimashadii dhaawac barakac welina magaalada colaad ayaa ka taagan haddaba yaa daaray dabka ka daaran ama dhibaatada ka jirta magaalada laascaanood waxaa warbixin nooga diyaariyay waryaheena axmed dirir nuur laas ayaa ayaamihii hore misaayahanka maanta wakhtiyadiina gudbay oo qalalaase balambal qax iyo qayladhaan u ahaa koonfurta dalka laaskani waxauu ahaa gurigii nabadgelyada waxa ay martigelisay qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed ee ka soo cararay xabadii xamar geeska gees ka si kale haddii aan afka ugu ballaariyo sool sanaag iyo cayn waxaa dul hoganaya colaadda heshatay waayihii dambe colaaddu waxay xudun ka dhigatay xarunta gobolka sool ee magaalada laascaanood balse waxaa isweydiin mudan yaa dagaalsan yaa daaray dabka baxaya maanta yaa diradiraale ka ah yaa dulmiga dusha sare ka eeganaya yaydani ugu jirtaa ku maha ayay dibdhac ku tahay yaa sidamin kara colaadan ka jawaabista weydiimahaas way adag tahay oo waa hal halxiraale oo kale hase yeeshee waa sababta ay u daaran tahay warbixinteennu dhinacyada ku xeeran xaaladan sida somalilan puntland iyo dowladda dhexe dhammaan raadii saameyn kala duwan ayay ku leeyihiin balse marka hore maxay tabanayaan dadka deegaanadan mustaqbalka soo aadan maxay damacsan yihiin kumah ayay tabashadooda uga gardhiganayaan oo yaa uga garaabaya wax ay tabanayaan allaha u naxariistay ra-iisul hore ee dalka marna soo noqday madaxweynihii khaatuma cali khaliif galeyr ayaa sagaal sano ka hor la hordhigay su-aalo la xiriira xaaladda qasan ee lascanood arrintu say u culus tahay ee u salballaadhan tahay xamar say arrintan u maamulaysa waxaan ogahay masaarida haddaad filmadooda daawatid yadxaku calayna waxaa weye waa laynagu wiirsanayaa moogta anoo xamar joogo midnimada aaminsan yaa waxa i dhibaya sida hargeysa looga arkayo xamar say u maamulaysa arintan war waxan waa wax gidigama naga wadi weyn wax taariikhiya weeye hadday arintaasu murkacato oo lunto mas-uuliyadda koowaad waxaa le madaxweyne allaalow eedla'aan haddii iyaku uu liidashibka maanta xamar jooga u arko dantoodu siday hadda u wadaan ummaddaasuna way tashan waxa dantooda ana ha ku yaabina beri hadday goostaan say meeshay doonaanba hala aadeena dantooday ku tashan xamar quus bay ka joogaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah hogaamiyaha dalka iska daa hadda uu madaxweyne yahay laba sano ka hor isagoo oo aan madaxweynaha dalka ahayn kuna sugan garawe ayaa waxa uu caddeeyey mowqifkiisa laascanood sooli sanaag dad soomaaliyeed oo aad iyo aad u qiimo badan oo mabaadidan iska raacsanaa weliba dad midnimada u taagan oo midnimada jecel oo dhibaatooyin badanba marka qaarkood iyo colaysyo badan ay midnimada ku soo gaartay waay laakiin waxaan rabnaa dee victimka ay yihiin historyay leedahay taariikhay leedahay laakiin waxaan qirayaa oo sidaa daataba aan dadkii muqdisho aan uga hadlayay dadkaasi wax badan oo ay mudan yihiin oo politicska weliba iyo representationka ah in ay ka maqan yihiin iyo developmentga iyo laakiin waxaan u baahannahay xalkooda meel weyn oo soomaalinimo inaan ku jirine villa soomaaliyana lagama xali karo eh, garowna lagama xali karo hargeysana lagama xali karo maangal ma tahay in xasradda ka taagan magaalada laascaanood ay ka weyn tahay arrimaha soomaalida dhexdeeda ah qaar ka mid a ah aqoon-yahanada siyaasiyiinta iyo dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda waxay qabaan in qalalaasaha laascaanood ay ku milan yihiin shisheeyo kale kuwaas oo isku dhex qalinaya boorka dhexdiisa cabdiraxmaan cabduqaadir saalixi oo aqoonyahan ah ka faalooda arrimaha siyaasadda waxaan wax ka weydiinay tuhunka ah in shisheeye arrimahan uu gacmaha kula jiro haddana waxaa jirta dood kala dhahaysa in sool isnaag iyo cayn waxa dabka ku shadaya ay yihiin dowlado waaweyn sida dowladda maraykanka kale oo la sheegayaba inay iyadu doonayso in ay halkaasi ka dhigato bar saldhig islamarkaana ay rabto in saldhigaasi ay kala macaamisho dadka goboladaasi dego somalilanna aysan maxay ahayd awood badan ay ku yeelanin dilaaga qarsoon yaa weeye diradiraalaha daha gadaashiisa ku gambanaya waa kuma tobankii sane ee u dambeeyey qiyaastii boqol qof ayaa laascanood lagu toogtay kooxo hubaysan oo aan heybtooda la garan ayaa dilay marka aan sidaas leenahay weli ma jirto baaritaan madax bannaan oo lagu caddeeyey cidda ka dambaysa dilalkaas sidaas darteed waxaan siinaynaa magaca ah kooxo hubaysan oo aan heybteeda la garan dadkaasi la dilay waxaa iskugu jireen dad somalilan ku matala maamulka deegaanka iyo dad shacab ahaa xildhibaan maxamed cabdi xayir maarey oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolada waqooyi waxuu ka jawaabayaa fikirkiisa dilalka laascanood ka dhaca dhinaca kale waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay inay jirto gacan shisheeye oo qalalaasaha qayb ka ah laakiin dadka la dilay waa dadkii somalilan taageersanaa anigu ma aaminsani in maamulku dilay waayo waa intii taageersanayd waa gudoomiyaha maxkamadda waa gudoomiyee ku-xigeenka gobolka waa nin xisbi ka madaxa gobolka ka madaxa waa kii doorashada waa dadkii taageersanaa marka gacmo shisheeye oo dadkaa taargad garaynaya inay ku jiraan ayaan aaminsanaa waxaa jirta taariikh facweyn oo ay ku doodayaan dadka reer laascanood doodaas waxay ka daaran tahay deegaanadaas waxay aaminsan yihiin in taariikhdooda u gaarka aysan ku milmi karin somalilan oo ay doonayaan inay somalilan ka madax bannaanaadaan waxayna rabaan oo ay danaynayaan midnimada soomaali weyn waxaase isweydiin mudan haddiiba deegaanadan ay samaystaan maamul habnuuceeh ayaa loo marayaa suurtagalse ma tahay in halkaasi laga yegleelo maamul dowladda dhexe ee federaalka hoos yimaada su-aalahaas waxaan hordhigay nuur cabdirasaaq oo ka faalloodo arrimaha siyaasadda iyo deegaanka niyahow sax waaye maamulka meesha wax ka jiri jiray halgan oo gobolada waqooyi uu ka dagaalami jiray sayidka gobolada waqooyi uu ka dagaalami jiray mooye sool ma ka dagaalami jirin aha muhiimada inaan fahnaan rabaa jeedaan kasoo jeedo laakiin ciidamadii la joogay iyo la joogay waxay ahayn dadka waqooyiga ah oo labada dadka marka qabaa'ilaad la dhao labada dhinacba qabaa'ilaadka jooga ishaaqa hadda somalilan u badan iyo samaroonka iyo iyo iyo dhulmaantaa hadda laascanood jooga haa suragal way tahay aniga hadda eh, kula hadlayo eh, aragtida in soomaali ay kala goodo qabo waxa keliya aniga aan rajaxayo oo aan rabo waxawaaye eh, si raalli ah oo nabad ah si kastaba xaaladda laascanood waxay soo taagantahay in ka badan toban sano laakiin qalalaasaha iminka taagan ee dhiigga uu ku daadanayo waxay ka bilowdeen kacdoon dadweyne kuwaas oo qarxay laba bilood ka hor dhiig aada u badan u mahadsan yahay wariyeen axmed iraayo ahaa warbixin nooga diyaarinaya colaada ka aalusan magaalada laascaanood ee gobolka sool barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmin waad nagala socotaan dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka keenan idaacadda kulmin od nagala socotaan dhegeystayaal markana midooda yurub waxa uu markaa ay ku doodayaan in la dedejiyo dhaqaalaha iyo sidoo kale taageerada militariya la siinayo ukrain si ay isaga caabiyaan duulaanka iyo dagaalka ga imaanaya ruushka xubnaha dalalka reer galbeedka waxay ugu baaqay inay dedejiyaan taageerada militari ee la siinaya ukraine si markaa ay durbaba fursad ugu noqoto inay xal u gaaraan horumarana ka sameeyaan dagaalada ka socda bariga iyo koonfurta ukraine ee u dhexeeya ruushka iyo ukraine sidaa waxaa ku doodaya joseph borrell oo isagu ah madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub waxaan u baahannahay in wax badan la qabto la dedejiyo ayuu sheegay warbaahinta xilli uu shir jaraad ku qabtay qeybo kamida ah dalka jarmalka uu kaga qeybgalay shir isugu yimaadeen dalalka reer galbeedka iyo qaar kamida ah midooda yurub xubnahooda waxaynu u baahannahay inaan wax badan qabano waa in la kordhiyaa taageerada militari ee la siinayo xukuumadda ukraine lana dejiyo sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu hadalkiisa raaciyay madaxweynaha dalka ukrain valadimir zeloniski ayaa ku doodaya in loo baahan yahay dalalka reer galbeedku inay dedejiyaan marka la eego taageerada militari ee la siinayo ukrain waxa uu tilmaamay inay u baahan yihiin inay helaan taageero milatari oo degdeg a ah si ay horumaro kaga sameeyaan marka la eego dhinacyada arrimaha dagaalada ka socda furmaha dagaala ee bariga iyo koonfurta ukrein waxa uu ugu baaqay xubnaha reer galbeedku in ay durbaba siiyaan waxa ay doonayaan inay ku taageeraan ukrein oo ay kamid yihiin gawaarida gaashaaman ee dagaalka taangiyada ay u qaadeen iyo hubka casriga ah ee qalabka difaaca joseph borrell waxa uu sheegay in taageerada midooda yurub ay muhiim u tahay ukraine loona baahan yahay dalalka xulafada mareykanka iyo reer galbeedkuba inayana ay ku dhiiradaan inay dedejiyaan durbaba inay gaarsiiyaan taageerada military ay siinayaan ukraine sidoo kale uu soo hadal qaaday qorshaha xukuumadda estonia ay ku dooneyso in usoo gudbisatay brobosalka ama qoraal ay ku dalbanayso inay ka mid noqoto ee marka la eego xubnaha midooda yurub ee aadka markaa ugu ololeynaya in taageero deg dega la siiyo marka la eego dhaqaalaha ay ku doonayaan in lagu taageero ukrein waxaa la aaminsan yahay dagaalkan ukrein iyo ruushka oo haatan maalinkii uu bilowday ay ka harsan yihiin maalmo qura ama shan maalmood waxaa markaa la aaminsan yahay ilaa haatan aysan jirin labada dhinac mid guul gaare marka laga soo tago in dagaalkani sababay burbur xoog leh oo soo gaaray ukrain dhimashada kumanaan ruux oo labada dal ah oo ukrein iyo ruushka iyo sidoo kale arrimo kale oo ay ka mid yihiin inuu ka dhashay burbur dhaqaale oo xoog leh oo soo gaaray marka la eego dhinacyada kala duwan ee ukrein iyo ruushka oo labaduba la daara dhacay haatan dhaqaale xumo baahsan oo ka dhalatay arrimaha taagan ee dagaalka ah sidoo kale barakaca ayaa ka dhashay oo dad ukreiniyan ayaa guryahoodii ka cararay oo malaayiina sidoo kale waxaa ku xirmay goobo waxbarasho goobo caafimaad waxaa burburay kaabayaashii dhaqaalaha ukrein sidaasi lamidana ah ruushku waxaa la aaminsan yahay inuu la dhacayo dhaqaalo xumo baahsan oo ka jirta marka la eego oo saameysay kana timid dagaalka uu ku wado ama uu ka wado ukrein waxaa la aaminsan yahay in sidoo kale cunaqabateynta dalalka reer galbeedku iyo qaar ka mid a ah midooda yurub ay saareen xukuumadda moscow inay iyadana qeyb ka tahay inay saameyn ku yeelatay oo la aaminsan yahay in ruushku isna haatan uu wajahayo caqabado dhaqaale iyo sidoo kaleba kuwa military waxaa saasay tahayse wuxuu digrin u diray eh, in markaa dalalka reer galbeedku haddii ay si toosa ah usoo farageliyaan dagaalka ukrein inay markaa iyana adeegsan doonaan inay weerari karaan bartilmaameedyo ka fog yukrain oo kamid ah dalalka reer yurub iyo sidoo kaleba inay suuragal tahay in reer galbeedku haddii ay dagaalka toos usoo galaan in ay gacanta isula tegi doonaan oo dagaalkuna markaa uu noqon doono mid markaa ka ballaaran mid sida haatan uu yahay waxa uu dhowr jeer digniin u diray hogaamiyaha ruushka valadimir putin xulafada mareykanka iyo reer galbeedka uu kaga digay inay si toos u farageliyaan dagaalka ukrein iyo sidoo kale rushia dhinaca kalena wasaaradda ama hay-adda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka waxa ay sheegeen in ay gabagabo marayaan lana doonayo in lasoo gabagabeeyo dadaaladii socday ee lagu badbaadinayay dadka ay saameeyeen dhulgariir xoogan oo ku dhuftay lixdii bishii februari qeybo ka mida dalka turkiga hay-addan oo magaceeda loo soo gaabiya e f a d waxay sheegeen in dadaalada baaritaanada dadka lagu baadigoobayay ay haatan gabagaba yihiin sidoo kalena ay rajeynayaan inay soo gabagabeeyaan kadib laba toddobaad oo ay wadeen dadaalo loogu gurmanayo laguna soo saarayo dadkii ku hoos jira dhismayaasha ku burbura dhulgariirka ku dhuftay wadanka turkiga iyo qeyba kamid a ah syria tirada dhimashadu waa ay korortay afartan ruux ayaa ka geeriyootay turkiga waxaynu weli wadnaa dadaalada baadigoobka waxay muuqataa in aynu gabagabeyneyno kana gabagabeynayno dadaalada samata bixinta gobolkii dhulgariirka uu ku dhuftay ayuu yiri yunis cesar oo isagu ah madaxa hay-adda maareynta musiibooyinka ee dalka turkiga oo warbaahinta la hadlay waxaynu aaminsannahay in gabagabo uu marayo raadinta baadigoobka samata bixinta iyo adeegyadii aynu wadnay waxaynu soo gabagaboon doonaa ugu dambeyn saacadaha soo aadan ayuu hadalkiisa raaciyay dhulgari cabirkiisu yahay toddoba dhibic sideed ayaa ku dhuftay koonfur bari dalka turkiga iyo qeybo kamid ah syriya lixdii bishii februari waxaa ku dhintay shan iyo afartan kun oo ruux waxaa sidoo kale guryo la-aan noqday kuna dhaqaale beelay marka la eego malaayiin ruux waxaana dalka haatan uu wajahaya howsulac dhaqaale oo la aaminsan yahay qaarkiinu ka dhashay dhulgariirkan saameynta ku yeeshay waddanka turkiga waxaynu dareemaynaa in caqabad badan aynu ku jirno waxa uu ahaa mid ka mid mida ah musiibooyinkii ugu weynaa ee dalka iyaga ka dhaca waxaan wajahaynaa caqabado badan waxa gaaray dhulka iyagu waa wax marka la eego lagu shoogay dadkuna ay dareemayaan inuu yahay wax aada loola cajabay kuna noqotay arrin musiibo ah waxaynu dareemaynaa in burbur xoogla uu soo gaaray gobolladayadu koob toban gobol ayuu saameeyay dhulgariirkan ayuu hadalkiisa ku daray syriya shan kun iyo sideed ruux ayaa iyana diiwaan geliyey in markaa ay ku geeriyoodeen dhulgariirkaasna ku dhiftay qeybo kamid a ah dalkaasi hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyana waxay sheegtay in lix milyan oo ruux oo ku kala nool dalalka turkiga iyo syriya inay u baahan yihiin gargaar biniaadanimo oo deg deg ah turkiga iraan iyo syria ayaa la daalaadhacayay khasaarihii kasoo gaaray dhulgariirkan xoogan ee ku dhiftay lixdii bishan qeybo kamid ah dalalka walow khasaaruhu uu ku badan yahay turkiga marka la eego sida ay labada dalal u kala khasaare badan yihiin iyo sidoo kaleba dhulgariirka ku dhuftay barnaamijka kulanka k nn dhegeysanaysaan idaacadda waad nagala socotaan dhegeystayaal ma dhegaysta radio kulmiye ha waan dhegaystaa amba waan dhegaystaa ani nafsadkee waan dhegaystaa qof kasta wuu dhegaystaa handhayo bukaan qaabin umay quudhanaaqaloodaad miiga sida biciidka qudhaaxiyo wilshada qalbiyo ay adigoon qamuum iyo qandhayo bukaan qaabin umay quudhana aqalooda aadmiga sida biciidka qudhaaciyo weheshada qalbiyo idayaha qabowgii qaarqaaraya milicdii didiidayaha qabowgii qaarqaaraya milicdii qaarsanaya hawlaha qaarsanaya hawlaha kugu mudantay kugu mudantay qodaxadula kugu mudantay kugu mudantay qodaxaduna qalbigaagu mehel jiro horaansi eegmadu hali ilinaya goorto oo aan qatoobayn abatimay lugooyaada ashaarad ugu jiro adigoo quriyo maan unsuroodaniyo halis ilinaya goorto haweennimaadiyo quruxlagaaga quruxlagaaga dheeray quruxlagaaga quruxlagaaga dheeray qawliyo magoo baahida maqaada baahida maqaada Oh. <laughs> heesta qooraansi ayaad maqleyseen heyrada waxaa laga hayaa abwaan maxamed aadan dacar laxanka waxa saaray axmed nuur jaangow waana codadkii zahar axmed jaamac iyo axmed mooge liibaan riwaayadii bad jacayl badana bay qayb ka ahayd waana heeskii soo baxay kunsagaalboqolshaniyotodobaatankii waxaana ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka kenn heese kale ayaa noo soo socda balse markaan waxaad kusoo dhawaataan xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalin axada taariikhduna waa sagaal iyo tobanka bisha februaayo sanadka labada kun waa maalinta kontonaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol shan aliidmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labada kun xilli habeen ah ayaa waxaa iska horimaad hoteelka maayidda ee magaalada muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidamo ilaalo u ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo dalka hore madaxweyne uga soo noqday isla maalintaasina ciidanka dowladda ayaa rasaas ku kala eriyey dibadbaxayaal ay hogaaminayeen ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali keere cabdiraxmaan cabdishakuur iyo siyaasiyiin kale oo banaanbax sameynaya banaanbaxan ayaa waxaa looga soo horjeeday muddo kordhin xilligaasi loo sameeyey hay-adaha dowladda oo waqtigu ka dhammaaday maanta oo kalena sanadkii labada kun qarax aada u xoogan oo uu fuliyey qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa waxa uu ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaan goob maqaayad ah oo ku taala dhabarka dambe ee xarunta maamulka gobolka hiiraan ugu yaraan qaraxaasi waxaa ku geeriyooday sideed iyo toban ruux oo isugu jira mas-uuliyiin musharaxiin xildhibaano iyo dad kaloo shacab ahaa waxaana ku dhaawacmay shan iyo labaatan ruux maantaoo kale sanadkii kun ku dhowaad boqol iyo konton diyaaradood oo ay lahayd dowladda jabaan ayaa weerar ku qaaday magaalada darwin ee dalka australia maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol dowladii xilligaasi ee mareykanka ayaa soddon kun askari ka dejisay magaalada iwajiima ee dalka jabaan iyagoo magaaladaasi dagaal uga qabsaday ciidanka jabaan ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun gobolka texas ee dalka mareykanka ayaa waxa uu ku biiray gobolada dalkaasi guud ahaana waa xubintii maanta oo kale markaana adib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n luule la socodsiinaysa xubintii maantoo kale waxaa dunida ka dhaca qaybka ahayd barnaamijka kulanka k n markaana dalka new zealand haddaan eegno ugu yaraan koo toban ruux ayaa ku geeriyootay sidoo kale kumanaan kale ayaa la weysan yahay qeybo kamid a ah dalka new zealand kadib markii dabeesha iyo duufaanada cyclonta loo yaqaano ay ku dhufteen waqooyiga dalkaasi new zealand gaar ahaan jasiiradaha dhaca waqooyiga dalka cyclon oo kamid a ah dabaylaha aadka u xoogan ee dalka ku dhufta ayaa waxay ku dhufatay waqooyiga qeybo kamid a ah jasiiradaha ku yaala labaiyo tobankii bishan february waxaana markaa sidoo kale ay saameyn ku yeelatay qeybaha kale ee dhanka bari iyadoo ay geysteen dabeylaha iyo sidoo kaleba daadad soo rogmaday inay burburiyeen dhismayaal iyo guryo sidoo kalena dad badan ilaa haatan la weysan yahay ra-iisul wasaaraha dalka new zealand chris hipkins ayaa ugu yeeray xubnaha new zealandiska hay-adaha samata bixinta iyo kuwa musiibooyinka qaabilsan inay markaa ka shaqeeyaan sidii loo baadigoobi lahaa dadka la weysan yahay oo la aaminsan yahay inay kumanaan yihiin sidoo kalena tirada dhimashadu waxaa lasoo wariyay inay marwalba kordhi karto dhimasho badan ayaa suuragal ayaa layiri sida uu warbaahinta ugu sheegay magaalada wellington ee caasimadda dalka new zealand master hipkins ra-iisul wasaaraha waddankaasi new zealand wuxuu sheegay in lix kun iyo afar boqol oo ruux la weysan yahay oo la la-yahay raqi ruux halkii ay joogaan waxaana laga yaabaa in badi qaarkoodba ay la tageen dabeylaha iyo biyuhu iyo duufaanada taasina waxaa markaa ay kordhin kartaa sida walaaca laga qabo inay kordhi karto tirada dhimashada ee markaa ka dhalanaysa cyclon dabeeshan iyo duufaanada loo yaqaano ee dalka new zealand saameeyey xaaladdu aad ay u adag tahay waxaan rajeynaynaa in la gaari doono in la helo fursado wax lagu badbaadin kara ayuu warbaahinta u sheegay mid ka mid a ah sarkaal u hadlay dowladda sidoo kale waxaa lasoo warinayaa in dhibaatooyin badan ay ka jiraan marka la eego wadooyin badanna ay burbureen waxaa sidoo kale la waaye leeyahay adeegyadii asaasiga ah sida korontada oo markaa la sheegay inay muhiim u tahay in qayb ahaan lagu arko iftiinka ah. goobaha wax laga baadigoobayo toddobaadkii lasoo dhaafay dowladdu waxa ay markaa ka degeysay inay sii kordhi karaan marka la eego khasaaraha ka dhalan kara saycoloontan oo dalkan new zealand saameysay sidoo kalena waxay dowladdu mar waliba ku baaqaysay in loo diyaar garoobo in ay markasta imaan karto musiibo dabiici ah sida midan oo kale ra-iisul wasaare hipkins ra-isul wasaaraha new zealandna waxa uu markaa sheegay inay markaa muhiim tahay in la helo fursad markaa lagu heli karo ama lagu badbaadin karo haatan weli dadka kale inay jans u helaan in la badbaadiyo si loo badbaadiyo tiro kale oo ay macquul tahay in markaa marka la eego eh, siinay xal u helaan dhibaatooyinka jira ee ka dhashay musiibooyinka dabiiciga ah dhinaca kale haddii aynu eegnana dalka syria waxaa laleeyahay ugu yaraan shan ruux ayaa geeriyootay shan iyo tobankan dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii ay duqeybeen diyaaradaha dagaalka israel magaalada dimashaq ee caasimadda syria warbaahinta dowladda ayaa sidaa qortay waxaa la sheegay in duqeymaha ay ka dhaceen dhismayaal ku yaala magaalada caasimadda ee dimashq gaar ahaan dhismaha loo yaqaano kafrasusa oo u dhow qeyb ahaan goobo ay leeyihiin bartilmaameedyo ama saldhigyo ay degan yihiin ciidamo iraaniyaana ah iyo hay-ado kale oo markaa ay leeyihiin ama ay taageeraanba syria wakaaladda wararka ee routers ayaa soo xiigatay xubno markaa goobjoogayaala ah, iyadoo markaa arrintaa qortay qaraxyo ayaa laga maqlay bartamaha magaalada caasimadda ee dimashik iyadoo markaa lasoo wariyay in khasaaruhu uu markaa intaan ka badan karo balse haatan inta la xaqiijiyay ay tirada dhimashadu tahay eh, shan ruux waxay sababtay burbur badan oo soo gaaray guri ay degan yihiin dad rayada tira dadka dariska kamid mida ah ayaa wax soo gaareen iyo deegaanada kale ayuu warbaahinta u sheegay mid kamid mid a ah saraakiisha ciidamada syriya oo la hadlay warbaahinta dowladda inta badan israael ayaa waxa ay duqeymo la beegsanaysay qeybo kamid ah dalka syriya waxaana sababahaasi la sheegay inay yihiin eh, markaa inay dooneyso in iiraaniyiintu ay ku bartilmaameysato eh, marka la eego iiraaniyiintu ciidamo ay taageeraan maleeshiyada iyo sidoo kale goob aaminsan tahay inay hub markaa ay ugu keedsan yihiin ciidamada iiraan iyo maleeshiyada ay iiraan taageerto waana sababta keenta leeyahay in israel ay mar weliba duqeyn la bartilmaamaysanayso wadanka syriya markana dhegeystayaal waxaad kuso dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene dowladduna shantay kula jirtaa shidan colaadeede shab inaan nidhaahnaana waa shay duruuriyeeh wax kaloo la sheegaaba waa sheeka baraley aryahangoolo mukhoraa shabaab shacabku shab dheheene hmm. waaga maqaayi baad fadhida horaa waxaa loo yidhi nimoo shantaa la kaareebi sharci ma kaareewaayo war shab ku sii oo shallalax ku si wargooyin waxaa la yidhi aan sharci kaa celayn sheekh aadmina aan lahayn shantaa laysaga dhacshaa war shinsi male haween shaashle iyo shiikh ninkii dilaye shanta waa in lagu suuliyaa sharafi waa taas waxaa la yidhi shidda kama baxaan aadmiga iyo filimo shayddaane innaguna shabaax lagu dhintiyo shiishka maabaran warxmedo waxaa kaloo la yidhi shabaabow dhibkaad geysataa daaray shacabkiiye shiddadaad samaysuu khalqigu shuufayaa badiye rasaas buu raggii kuu shinshimay kugu shubayaaye waadigii shar naga doonaya ee u shufdhiga baaska ka tagtay maxaa loo shib yidhi su'aal sharadi may oolin war waxaa kaloo la askari dawlad iyo shacab sarwadoo ma kala harno dagaalka shirkan ku naha digtoonow shanta tiir islaamka iyo shaahidkeegaan kashiixa shidacad nugu abuurteen shartiina waa la baxdeen aryaadhaha xaad si wareeri ma waan la dhihin shayddaana waxuu sheegayo sharwadee sharci dhowrima shayddaana wax uu sheegayo sharwadee sharci dhowrima waxaan kaloo maqli jiray eh. shar iyo shayddaan la naar oo shiday shurugaa ku raac sharwada sheegii lawaae shabiya oo shamaalka tuma e eh. maymar wayti waar wallaweynay waxaa la yidhi eh. shar gudban shayddaan xijaaban qalamaanay war ma haysiini shantii sanoo la soo dhaafay waa tii layidhi waa laysku milmay akhyaari akhshaafaska darantay wardab iyo baasiin baa darmay naga dhegaysa warka warmadad iyo dugaag baa isku darmay xitaa dolar dirham iyo diinaar ah, hal borsa lagu wada qaaday war waxa kaa kuusanama waxaasaa war meeqaa laydinla hay shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan war weligiin kale maanay warka waa dhex gasheen sidaad waalan tihiin naw haddama miirqabad nagu ogey war waaqraw xaaladii laascaanood xaggee marsiinaysaa war awday muuse xabad joojinta lahay waa ku baaqay odayaashiisu dira lahaywaana aryaadhaha laascaanood waa xasilantee idinku dabha ka shidina wargooyin miyaa lahan lahandaraabay ayaanka bulshada aanood aan wareegilaylahaye jaraana warmadayo horta anigu maba ogeyne jamaahiirta caliyara sheega ama c b b ba war ragga hotelemka lagama war cabdikuusow weli c b b ma qarashaa ku socda investiment waaye war axmedow dirham iyo diinaar iyo dollar in boorso lagu wada qaaday haddeer sawkii kuu sheegay maaha abwaanguura guriga hooyooyinka ha ka baxo war jamaahiirtu ma isku raaceen war abaarta dhacday saddex kun kunoo facebooka shaqla'aan noqdeen waayeen noo commenti noo sheer noo leeg wiliba war xabiibu malaayiinkiina lagu wareeriyey ma waxaasay ahaaye war kalemaanay warmoogaa tihiine fursado badanaa bannaan dowladdan waxqabadkeediina weli waa dihan yaho lama sheeg sheegin war fursad kalamaan laga sheegay bannaanaan mayso anaa oge adugu hadda ha kashiifina guruub noo samee warala iska quutay dad kalenay ku filantaho waa laga faa'iidaysane xariif ka mid ahay hogaamiyaashii c b b oo hadda qurbaha ku wareersan wuxuu yidhi kulmay oo waxaa ii muuqata fursado badan oo la dayacay sababtoo ah dawladdan muddo ka yar toban bilood ugu yaraan labaatan qabad oo kiiba konton habeen laga hadli lahaa ayay samaysay cid sheeg sheegtay iyo kuwa qoray iyo kuwa muuqaal ka sameeyey kuwa sii shargareeyey iyo kuwa loof iyo layg saaray midna ma leh wuxuuna yidhi dagaalkii shabaab ee muddo toban sano ugu adkaayaa lala galay meelo badan oo ilaa iyo shan toban sanona aan dawlad arag waa laga saaray mana helin sidii la rabay cid u sheegta midda labaad imaam muqdisho lagu qabtay oo waxaa la caddeeyey in shabaab khawaariij yihiin dowladdana laga faa'iidaysto inta ay howlgalka waddo ayadana cid buunbuunisama helin qodobka saddexaad xidhiirka dawladda iyo beesha caalamka iyo xidhiirka dawladda iyo maamul goboleedyada intuba waa hagaageen madaxweynaha keliyahana yidhaah soomaaliya heshiisa dunidana heshiis leahe ee guulahaas qaran cid sheegsheegta ma helin mana la dhihin waa markii u horraysay oo dawladda soomaaliyeed ay labada garbood ku wadato beesha caalamka iyo maamul goboleedyada qodobka afaraad maamulka hawada soomaaliya waxaa loo aqoonsaday nambar wan iyo meeshii ugu sarraysay inay gaartay mana la dhihin sharafkii iyo dowladnimadii oo la soo celiyey qodobka shanaad shan sano kadib waxaa muqdisho lagu qabtay shirar heer gobol iyo heer caalami ah oo weliba madaxweynayaasha dalalka shisheeye wasiirro loo diray inay elboorka ka soo dhoweeyaan mana la helin cid tiri qabka dowladnimada iyo maqaamkii caasimadeenna aa la soo celiyey qodobka lixaad dembiile kastoo cid dila iyadoo nala daahina tiirka la soo istaajiya mana helin cid tidhaahda cadaaladdiila soo noolaatay cabdikuuso <laughs> allaa ilaahe boosa jugaysati war cabdikuuso warkaaga waxaan u fahmay geel annagaa lahayn cid ku fahamtuu waayey warwarkaa higa dhex gelinine dowladdan intay jirtay xitaa koobkii afrika soddon sane aynaan arkin waatii la soo qaaday war cabdikuusow naga jooji markii ugu horraysay kuma jiri karne waar anugu waaba dawaq aryaa cabdikuuso waa kufaano boosaad bannaysa haysaahe qodob kale hanoo sheegina meehaad rabta sheego war abdikuus weliba walibaan dhiminahey ciidankii eh. elegtari ku maqnaayoo la keenay war sibibida meeshaasoo kale waxay dhihi lahaayeen eh. nooleeye war cabdikuus qodobada hadduu sii wada wuxuu odhan doonaa eh. waa markii ugu horraysay ee madaxweyne furinta tago war war laydiinma sii wadi kale gebagabadii qabiilkii wuxuu yidhi dowladda intaasoo howl ah oo aanna soo koobi karin qabatay ma akin cid dhehaysa hoggaamiyaha ruuxiga xabiibulmalaayiin aabbihii qarannimada dowladnimada hogaamiyaha daacadda ah nadaadihii horay u soco astaanta qaranka iyo wax kaloo ka badan oo mudnaay aryaa cabdi kuusow samigay cabdullana waxa uu yidhi waa heertay hagaartoodiyo hogaa ku dhacay heer habar waa hagaartoodiyo hogaa ku dhacay heer habar war kalamaana wax laydiima sheegi karo hal saacbaa ka soo wareegtay markaa warka idin bilaabay war adigu gocoshada iska dhaafa hadda noo sheega dad waxays aga aryaa limaan war sugino waran ma sugaa la war nin waran kuma jir jira waxaa la yidhi tergaal kalaa soo baxo xarakadii la shaqaynayey hayehee meeqo qaraxaan fududeeyo uu yidhi xaraka goormaa u dambeysay khawaariijta maa tiraahdi magaciisa afgarashada ma sheegeen waa soo baxile maaldhahaa ma dhammaahaayo mea iika ilaahay baari waaye gudhubaa gudhubaa ilmo geesa riyaad war kalemaanay weli waana dhex yaacaysaane sargaal yahda cabdicasiis xuseen nuur oo kuliyadda tababarka jaalasiyaad ka shaqaynaya sida maxkamaddu sheegtay oo ciidamo tababari jiray ayaa la ogaaday inuu warbixinta saraakiisha iyo ciidamadaba shabaab la wadaagi jiray arrooya kaasaardadoo tababara ha la goobo war horaa loo yidhi been macallinkii dhiga ardadu waa ka barataa marka shabaab inay u basaasaan may ka barahayaan war calaa kulli xaal rirtay rirtiga weysaan qaadkiisuu yeeshaa ardayna macallinkiisa inuu ku daydo waa ku qasban yahay ninkan xidig loo ahaa gaashaanla sarana waa xirtaa layidhi kadib markuu ka shifmayna hal xidig baa loo reebay inuu u leeyahay la ogaado taas markuu ka xanaaqayna shabaab inuu la shaqeeyu bilaabo aryaa jeegaba xilka muggi layga qaadaan shaqada bilaabo uu yidhi warhorta si gaara kii xilka laga qaado in lala socdaan qabaa war shabaabkaba haddii la cirib tiro eh. yuu la shaqaynayaa sii carooda arnimayaw dad lama aamine eh. saraakiisha hanala ka fiiriyo horta shabaab iyo shayddaankuba eh. maxay carada uga faa'iidaystaan waar walloweyne madaxweyne xasan shiikhu afrika la hadlay wuxuu yidhi eh. shabaab waa cidhib tirayna afrikana nabad noqon maysa inta argagixisa jirto haddaydan nagu garab istaagina istaaginna baa eedi doona wargooyin war ma haysaane madaxweyne alsayid axmed madoobe wuxuu yidhi shabaab waan la dagaalamayaa boowadani ma og yahay war wilyam ruutu xasan sheekh kulmay wuxuu yidhi kenya wil kontinue continue to support eh. a stable and peaceful Somalia eh. for the benefit of its people and the East Africa region. Aryaa Kenya bariis kama rabna warkaas nagala tag. War Abdillo Biis fuula lagu yiri. Aryaadaha Kenya bariid yar iyo mid fuula midna kama rabno. Warshadii jawaar ma la sameeyey. War salaadiin maalmahan shir burco uga socday oo go'aamo soo saaray waxay dhaheen eh. laas caanood wixii ka dhacay qalad iyo gaf bay ahaayeen xadgudub aan la aqbali karinna way ahaayeen mas-uuliyaddana waxaa qaadaya muuse biixi kamana midnihin ergada loo diraya waa reer burco muuse waa kaa miyay yidhaahdeen war burco cadaalad haddii la rabo loo qaban maayo muuse bixi warkooda sababtoo ah hadda ka hor waa kuwii yidhi doorashaha xisbiyadu heshiis ku ahayn deegaanadeenna lama keeni karo arya careesoo war ma haysada muuse suudi marow shalay ka warramaayo aqalka sare wuxuu yidhi magaaladaanan u dooda looma ooyaanka waar horta weynay markaan madaxweynaha somalilan muuse bixi sheegno maxaa muuse suudi u daba dhigtaan waryo tokan about aryaana ma caayi kartid shaa ku caaya abow abow ow ku yidhi xubintii kalamaan ayaad maqlayseen gudaan waa inagan taadhegeystayaal barnaamijkii kulankeenu ad kala socoteen warbaahinta kulmiye gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesta galmaroodi ay ku luuqayso aamine far xuseen nabadgelyo laba gabi dhexdood goob yaale